الاخير اه wuxuu ugu yiri يعني انت قرات نهوان وسيكا مع بعض اه لازم تقرا شيء يعني كذا آه. وهي- وإن maqaamaadka ka wada adiga مقاماتها. ah ايش رايك؟ Mm. مقاماتها. maqaamaadku iyagu oo waxaa dadka ay sheegaan waa luuqeynta waaye waa wax dadka fanni loo dejiyey weeye heesaha in lagu hagaajiyo heesaha soo ma taqaanaan aqaanida eh, maqaamaad loo sameeyey waay marka hore taasaa loogu talagalay heesaha lagu qurxiyaa ama lagu hagaajiyaa dadka fanka maalan masaaridoo kale waxay leeyihiin ilaa doctoora baa lagu qaataa heesaha doctor fi lmuusiqa baad maqlaysaa walaqaani markaas ilaa doctoora bay leeyihiin marka heesaha loogu talagalay maqaamaadka aada maqlayso marka hore ko kolkii dambena waxaa la yidhi eh, qur-aanka lagu luuqeynayo meelahaas halala aado waxaa qowlka mujmalka uu yahay oo saxiixa ah adigu adoo qur-aanka iska aqrinaya oo sawd wanaagsan ku aqrinaya oo biluxuuni lcarabi ku aqrinaya oo hadalkii lagu amray ku aqrinaya hadduu meelahoodaas ay sheegayaan uu dhex galo adiga shaqadaada ma aha waa hagaagsan tahay waxba mushkila male laakiin adigu hala aad aadin hana doondoonanin hana ikdaacinin qur-aanka ha ikdaacinin qawaacidooda lana heesaa loogu talagalay qur-aan looguma talagelin yani qur-aankaan akrinayna hawandib baan ku akrinaya siikaan ku akrinaya maxay ahayd bahashii kale balaaye waxaasay tirtirinay adiga ha ha tirin aniga qur-aanka waan akriyaa dad baa igu yidhaha maqaamkaad waxaad akridaa kurdi kurdi weligeyba mamaqalba akraadda maog qolooyinka akraadda u dhashay kurdi baad akridaa maxay baad akridaa anuu ma garanayo marka hadday saas tahay maa fiiha shay laakiin in ya ma inaad saas xagga la aado ah. maya haddii uu sawdka ku hagaajinayo kuu qurxinayo dhib ma sawd quruxsan ku akri hadduu qur-aanka kuleeyahay dhib ma maa fiiha iyo mushkila anaa kuu sheegay ani markay igu dhaheen eh, eh, kurdi waad akriyaysaa kurdina aana aqoon ee <laughs> qur-aanka aqrinaya ma joojinayo ama kurdi ha ahaado ama ciraaqi ha ahaado curaba ahaado macdishon marka dhib male waxaa uun la diiday waana laga hadlay adigu waa mawduucan ka hadal warma waa maqashay waxaa la diidaya in lala aado qur-aankii nooc min muusiiqa min kada oo maaragtay laga laga saaro janibkii loogu talagalay wallah waliy towfiq ya niyadu inay noqoto noocaasna waa de waa baabkaanay soo gelaysaa Ah, ah, ah, nin baa jiray qolaa jirtay qanaatulfajri la yidhaah oo arrintan ku talax tagtay oo asalba uga dhigtay musaabaqo lagu tartamayo luuqeyntaas iyo heesaas waa qalad waxaa lagu qabsaday taasay ahayd aniguna aan ka qayb galay berigaas oo xogayga leanna qur-aanka in xifdigiisa lagu tartamo la gelay in ma garanaysa laakiin in lagu tartamo eh, maqaamaad wax la yidhaah oon dadku horay ulu aqoon taasaa qalad weynahayd oo aan loo baahnayn oo ma garanaysaa laga digtoonaa marka ha ha ha naam naam naam waata waa la socotaa nin midkaan oo yii midkaan mid mid yii qur-aan imaamku waa maqasheen oo yiri qur-aankaan akrinaya markaan alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ir buu iga dabyir alraxmaan الraxiim baana markaasu maaliki ywm markaas qur-aankiiba waxaa laga dhigtay wax lagu qoslaayo oo lagama jeesno marka taasaa ku kaliftay inay culimmadu ay ka dhiidhiyaan oo qur-aankii aan saa istihzaa inuu lagu jeejeysa marka adigu wadaadkaad ku akrinaysa hadduu ku yidhaah u waxaa tira anigu sheekhu nahawandi iyo fulanandi ma aqaanee qur-aanka sidaasun baan u aqrinaya wallah waliy towfiiq subxaanaka allahuma xamd bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina rasuuli illah sala allahu calayh wcala aalih waasxaabih wbaaraka wslama tasliima kaiira ama bacd albaab athani fi tarjiixi alqiraati walqaari'i cala gayrihima baabkii hore fadlu lqur buu ahaa baabkanna waxaa weeyaan fi tarjiixi lqiraa'ati qiraa'ada laga tarjiixiyo ama shay uga raajixsan tahay oo bimacnaa uga fadli badan tahay waaye calaa gayrihaa wixii kasoo haray waalqaari'i kadalika kan qur-aanka aqrinaya kan kale ee bimacnaa dikriga kala wada ama wax kala wada oo dhan suu uga fadli badan yahay habata can abi mascuudin alansaariyi albadriyi radia allahu canhu saxaabiga abi mascuud alansaari albadriyi ahaa yani bader meesha la yidhaha buu deganaayay beder ma xaadirin ay leeyihiin dadka tacriifinaya ismuhu cuqbat bni camrin qaala jumhuuru lculamaai sakana badran walam yashhadha dagaalka muuse ka qeybgelin walakin beder buu deganaa saasa abu mascuud lbadri loo yiri qaala zuhriyu walbukhaariyu wagayruhuma shahidaha maca rasuuli sal ly slm yani mucdam lculamaa waxay leeyihiin beder muusan xaadirin lakin bukhaari iyo muslim ma bukhaari iyo imaam zuhri iyagu waxay dheheen shahid ahay marka fiiha khilaaf yani almumin saxaabigaas can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ya-umu lqowma aqra'hum likitaab illaah qowmka waxaa salaada gelinaya oo bimacnaa imaam u noqonaya ya-umu lqowma an yasiiruu lahum imaaman aqra'hum likitaab illaah kan ugu qaarisan kitaabka ilaahay ugu qaarisan ayaa salaada ka bixinaya oo imaam u noqonaya halkaas waa tarjiix lilqaari'i calaa gayrihi yacni mid ka faqihsan hadduu ku jiro mid ka naxwo badan hadduu ku jiro mid ka cilmi badan hadduu ku jiro mid kaleoo ka adduunyo badan hadduu ku jiro intoo dhan waxaa laga horumarinaya kan qur-aanka ugu aqrin oo qur-aanka ugu badiya ayaa salaada dadka tujinaya waa amru rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam الxadيiث rwah mسلم وعn بن عabاsi رadي الله عنهma qاla kana الqراء أصxاaba mجlisi cmra رadي الله عنه وmushaawaratih kuhula kanuu أw shubana rwahu الbخarي fي صaxiixi bukhaari wuxuu saxiixiisa uu kusoo ikhraajiyey kusoo saaray xadiidkan ah can ibni cabaas radi allahu canhuma kaana alquraau quraadu waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumar radi allahu canhu yacni cumar bn اlkhadaab radi allahu canhu majliskiisa kuwa la fadhiista ee bimacnaa wasaaradiisii ahe uu la taliyo la taliya wa mushaawaratihi kuwa uu talada ka qaato ee uu soo dhaweeyo ee majliskiisa fadhiya ee had iyo goor xaadiriinta ah ee mashwarada uu ka qaato waxay ahaayeen qurada qur-aankay ahaayeen kuwaas kuhuulan kaanuu aw shubbaanan ama rag dhexdhexahoo ma arag odayaal ha ahaadeen bimacnaa dhexdhexa ama ha ahaadeen dhallinyaraba ahaadeen ana dhallinyaradu caadatan laguma darsan jirin meelahaas oo kale odayaashu ay ka talinayaan laakiin maadaama qur-aanka ay yaqaanaan waa lasoo dhaweyn jiray oo waxay ka mid ahaayeen majliska cumar ibn khaaab radia allahu canhu yani majliskiisa wasaaradiisii maaragtay ragga la talinay la taliyayaashiisaad ohan kartaa yani wasayaati fi lbaabi bacda hada axaadiiu tadkhulu fi hada lbaab yani baabkan ku ama abwaabta soo socota axaadiid baabkan gelaysa ayaa iman doonta u waclam ogow أن المdhب المkhتاar اldي عlyه man يctamd عlyه min الcلmاء madhabka mukhtaarka ah ee la doortay ee ay ku tageen kuwa lagu kalsoon yahay culammada ah ugu waaweyn madhabtoodu waa maxay ana qiraaءaة الqur'ani qur'aanka aqrintiisu afdalu inay ka fadli badan tahay min التasbيix والتhliil wغayrihima min اأdkaar tasbiixda waa subxaan اllah iyo wx la halmaala subxaana rabi subaan tahliilkana waa laa ilaha ilا اllah wayrihima min aladkaar saliga nabiga aleyh salaatu salaam miyaa tiraa istifaar miyaa tira waxaaso dhan adkaarta soo gelaysa maxaa ka wada fadli badan qiraaat quraan madhab muctamada markuu yii mukhtaara markuu ku yiri waa sida yani loo badan yahay wey amadood horte waqad tadaharat اladilaة calى dalik adiladuna arinta iyadaa yani jamcu daliilin adiladu way isugu ururtay oo way ku kulantay adilo fara badan ayaa tusinaysa weeye in arinta waysaad tahay marka isagu halkan ma uusan adiladii hadda uusan sheegin uu iska soo koobay midha gadaal buu ka sheegi doonaa walaakin waa waxa weeye waxaa haddii dikri la yiraa waxaa ugu fadli badan qur-aanka ayaa ugu fadli badan akhrintiisa albaab الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أهل القرآن إن la karaameeyo oo la tacdiimiyo oo la weyneeyo oo yaa weyneynaya yaa tacdiiminaya dadkao dhan ahlu qur-aanka laftirkooda ma aha macnaha midka ahlu qur-aanka kan kale yuusan ixkraamin ma aha xataa hadduu ahlu qur-aan yahay kan kale ahlu qur-aanka ikraamo wa dadka caamat nnaas oo qur-aanka aan iyagana garanaynin ee muslimiinta caamat nnaasna ah, maziye gaara ha siiyeen ahlulqur-aan ha ixtiraameen ha tacdiimiyeen ha weyneyneeyeen waay saasaa ay tusinaysaa adiladu yani qur-aanka iyo axaadiistaba aayada maaragtay yani shaamil si shaamil ahaana u tusinayaa jiro ayadaa uu soo daliiliyey mualifku raximah llah waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa lquluub jamcu shaciirati shacaa'irta ilaahay macaalimu islaamiya wey yani sida cibaadaadka salaada oo kale yani waxyaalaha waaweyn shacaair lislaam xajka oo kale kacbada oo kale waxyaalahaso dhan shacaair allahi bay soo galaysaa waalxaafidu likitaab illahi waa min shacaair illah marka ninka kaa weyneeya oo shacaairta ilaahay weyneeya fa inahaa weyneyntaasi min taqwa lquluubi bay ahaatay yani quluubta taqwadeeday tusinaysaa ay daliil u tahay qofkaas inuu taq yahay ninka shacaairta ilaahay weyneyn sidoo kale waman yucadim xurumaat illahi xurumaadka ilaahay uu xaaraantinimeeyey weeye in la intihaako ama la yani lagu gabodfalo ninka weyneeya sida kacbadoo kale iyo musxafka qur-aanka iyo kadalika nafsa shay xaafid alqur'aan xaamil alqur'aana waa lamadee fahuwa khayru lahu cinda rabbih ninkaas isagaa ilahay agtiisa khayr buu ka helay oo khayr buu kuleeyahay wey waqfid janaaxaka muminiintiina uu ku jiraa oo dee muminiintao dhanba ba tawaaduc iyo wanaag kula dhaqan baa lagu amray muminiinta adahoodana ilahay baa nahiyey xaamil qur-aan awalkoodu soo gelaya ilahi wuxu waladiina yuduuna almuminiina walmuminaati biayri ma ktasabuu waxayna kasbanin ku dulminaya oo ku iidaynaya ku dhibaya faqad ixtamaluu buhtaanan wa ima mubina buhtaan been abuurasho weyn iyo dambi weyn ay intaba xambaarsadeen kuwa muminiintii iyo muminaadka dhibaya wa fi lbaabi xadiidu abi mascuudin alansaariyi wa xadiidu bni cabaasin almutaqadimaani fi lbaabi athani baabkii hore labadii nagu soo maray ayaa tusinaya oo baabkan way soo gelayaan oo quraada in magaratay ahlu mashhuurati cumar ay ahaayeen ym qwm aqrahum likitaab illah وعn abi mascuud abi musa alashcariy radi allahu canhu qala qala rasuulu اllahi slى اllahu عalيyh waslam ina min ijlaal اllahi tacala ikraama di shaybati اlmuslimi waxaamil اlqur'ani gayri اlgaali fiihi wاljaafi canhu waikraama di sulطan اlmuqsiti rawahu abu dawuuda wahuwa xadiiثu xasan ilaahay weyneyntiisa subxaanahu wa tacala waxaa ka mida buu nabigu yihi sal اllah alيه wasalam ikraama di shaybati اlmuslimi muslimka shaybka ah ee duqa ah in aada ikraamto ood ijlaaltood weynayso ilahay weyneyntiisay ka mid tahay halkaasi waa adab weyn oo min aadaabi islaamka qofka weynida lagu maadaama muslimna yahay uu shaybna yahay in aad weynayso ood ijlaalto ood ixtiraamto isaga hormariso oo raaxada isaga maaragtay wixii aad fariisiso isaga maaragtay hormariso aadan ka hormarin si digdig leyna iska iska hormarti ka horboodin yani sheekha raxmatullahi caleyhi markuu arka dhalinyarada yaryarka ahe odayaasha safka hore ka ka boobaya kaloo jiray wuxuu odhan jiray ma kolleyba meelunbu laba shayba wuxuu leeyahay male dad yar male oo ma ixtiraamaan yani dad yar waxaan maqlay buu yihi jinku yaraan male markay dhashaanba waa iska waaweynaa <laughs> soomaaliduna waa lamid buu odhan jiray <laughs> soomaaliduna waa lamid yaraan male war odayaasha safka hore u baneeya oo ha ka boobina waa ohan jiray intuu ka leexeeyo safka odayaasha yani markaasuu xadiidka usoo liyaliyana minkum ululaxlaami wanuha iska dhugdhuulaynaysa adoo yaro markaas halka yani ixtiraamka iyo taqdiirka weyneynta dadka waaweyn waxay ka mid tahay min ijlaalillah ilahay weynayntiisay ka mid tahay iyo ixtiraam iyo ikraam xaamil lqur'aan qur-aanka ninka xambaarsan ee xaafidka ah ee gayr lghaali fiihi waljaafi canhu laba sifo aan la imanin labada sifo waa maxay waa laba sifo oo midna ay tahay gaboodfal midna ay ku talax tegi tahay alghaali fiihi bimacnaa ku talax tegay oo bimacnaa yani mutashadid intuu ku noqday bimaanaa waxaan qur-aanku u baahnayn la yimid oo takaluf iyo jafa intuu la yimid bimacnaa zayqi iyo dalaalba qur-aanka qur-aanka nimankii khawaarijta ee muslimiinta layn jiray yaa ka qur-aan badnaa waxaa leey nin baa xajaaj khawaarijta ka mid ah de xajaaj baa aada u layn jiray soo qabtay markaasaa markii uu damcay inuu dilo ayuu ninkii khaadimka u ahaa ayuu bal ninkan i sife sifooyinkiisa maxaa ka mida ah? ma ku koobaabmarkaas ma ii koob markaasuu ninkan haddaan kuu koobo sifooyinkiisa weligay maalin cunto uma keenin weligay faraashna habeen uma dhigin intaasaan kugu koobaya waana khaariji khawaarijta ohoo muslimiinta iyo saxaabadiiba laynaya hadda oo qaari wax qur ka badiyana uusan jirin wa dalika sifooyinkiisa maxaa ka mida ah? bimacnaa weligii habeen ma seexan wey weliga maalin ma afurin wey saasay cibaadadii qur-aanka waa kuu nabigu leeya alayh isalaatu wasalaam qur-aanka say u aqrinayaan kada marka kuwaasi waa ghulaatun weeye oo iyagu ikraam iyo ixtiraam muslimiinta kama mudna in lala ay ka mudan yihiin lala dagaalamay ka mudan yihiin faa-ido male kuwaas kadalika aljaafi canhu kan qur-aanka inta ilaahay siiyey haddana jafwa iyo yacni mutajaafiga ka ahon qur-aanku uusan qoynin oon qur-aankii ka muuqanin oon ahlu dikri ahayn oo ilaahay ku xidhnayn kaa naftirkiisu faa badan ma leh in badan baa aan qur-aanka afka ka taqaano oo wax alla waxay yihiin aan jirin marka laakiin kan isagu muslim muminka ah xaafid qur-aanna ah labadaa sifana midna aan ahayn ikraamtiisi iyo weyneyntiisi iyo ijlaalkiisu min ijlaalilah bay ka mid tahay wey waxaa kaloo ikraama di sulaani sultaanka muqsidka ah ee caadilka ah ee ilaahay subxaana watacaala muslimiinta madax uga dhigay haddii uu caadilna uu yahay saalixna uu yahay muminna yahay in la ikraamo la ijlaalo la weyneeyo min ijlaal illahi bay ka mid tahay wahwa xadiid akhrajahu abu daawuud wahwa xadiidun xasan wacan caaishata radi allahu canha qaalat amaranaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam wuxuuna amray an nunzila annaasa manaasilahum meelaha ay istaahilaan inaan dadka dejino bimacnaa nin walbaba wuxuu istaahilo inaan uu naga mudan yahay inaanu aanu siino wey oo dadku isku manzila ma aha waa kala fadli badan yihiin nin walbaba saaxibulfadli fadligiisa in la siiyo iyadoo oo cadligii iyo wanaaggii kale caamka ah la ilaalinayo haddana siday u kala mudan yihiin marka ahlulqur-aan booska ugu <laughs> horeeya haystaan wey rawahu abu dawuuda fi sunanihi wاlbazaaru fi musnadihi qala alxaakimu abu cabdillahi fi culuumi اlxadiidi wuxuu yihi huwa xadiiثu صaxiix ayuu yihi xaakim wacan jaabirin radi allahu canhu ana الnabiya slى اllah alayh waslama kana yajmacu bayna rajulayni min qatla uxud uma yaquul ayuhma akharu ahda lilqur'ani faida ushiira ila axadihima qadamahu fi laxdi rawahu lbukhaari nabigu sala allahu calayhi wasalama dagaalkii uxud waa tii saxaabo badan lagu dilay marka lagama gaari karin in nin walbaba mid walba qabri gaara lagu aaso lagama gaarayn marka labalaba qabriga loo gelinay ama luxudka loo gelinay qabriga loo gelinay marka laba marka loo keeno nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo hal qabri la gelinayo min qatla uxud wuxuu odhan jiray nabigu caleyh salaatu salaam labadooda kee qur-aanka yaqaana kee qur-aanka badiya kee qur-aanka yani ayuhumaa akharu akhdan lilqur'aani akhdan tacaluman yani wa tacliim kee qur-aanka u badiya waaya labadooda yaa qur-aanka u yaqaana marka kii loo tilmaamo ayuu nabigu hormarin jiray luxudka ku hormarin jiray xataa fi hada lwaqti yani ikraamku halkaasuu nabigu ka gaarsiiyey ahl qur'an rawahu lbuhaari wacan abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli اllahi sala اllahu alayhi waslama ana allaha caza wajala qaala wuxuu yihi rabbigeen man aadaa lii waliyan nin aniga weligayga a ninkii dhiba oo dhib u geysta faqad aadantuhu bilxarb anaa la dagaalamayo wey waaan waxaan iclaamiyey oon ogeysiinaya inaan anigu la dagaalamayo ilaahay baa yihi jala jalaaluhu ilaahay ninkuu la dagaalamayna maxaa ka hadhi doona waxba dheh laana allahu tacaala wax ka weyn ma jiro wax ka xog badanna male marka ilaahay weligiisa ninkii dhibow ilaahay dagaalkiisa u diyaargarow weeye rawahu lbukhaari marka uh, weli min wliyaa illaahi weeye ninka xaamilu qur-aanka alcaamilu bihi allah naga dhige wahbta fi صaxiixayni canhu salى اllahu alayh waslm anahu qaal man sla subxa fahuwa fii dimat اllah falaa yatlubanakum allahu min dimatihi bishay yani man sala subxa salaada subax ninkii tukada ee waktigeeda tukada weeye fahwa fii dimat illahi ilahay magantiisuu ku jira ee falaa yatlubanakum allahu bishayin min dimatihi falaa yatlubana ilaahay yuusan idin raacanin weeye dimadiisa iyo magantiisa qof ku jira yuusan ilaahay idin raacani weeye hadduu idin raacdo waa khatar waaye bimacnaa nin salaada subax tukade iska ilaali iska ilaali agtiisaa soo mari ilahay magantiisii ku jiraa wey halkaasi waa fadli weyn oo salaada subaxay tusinayso midda kalena haddee xaamil qur-aan salaada subax tukanaynin warkiis ma jooga kaas jaafigii waaye dadbaalka ah ardalka ah aan waxba lagu falayn marka fa min baabi wlaa mar hadduu yahay xaafid alqur'aan waa inuu salaada subax tukaday wa can ilimaameyni اljaliileyn abi xaniifata washaaficiyi raximahum اllah qaala waxay dhaheen labadaas imaam ee aima alarbaca ka mid ah in lam yakun ilculamaau awliyaa allahi falaysa lilaahi waliy ilahay weli waa leeyahay haddii culummadu caamiliinta ah aysan awliye ahayn ilaahay weliba male marka macnaa ilaahay weli waa leeyahy oo ilahay inuu weli leeyahay allahba sheegaya jala jalaaluhu alaa ina awliyaa allah bimacnaa waxaa booska hore ka gelaya min awliyaa illah alculamaa alcaamiliin oo qoraadu ay baabweyn ka yimid yihiin kuwaas awliya ilaahay waxay halkaa maaragtay ay laga yaabaa inay tilmaamayaan in dadka qaarkiis oo wilaayada ama welinimada sifo gaara u yaqaana ama wuu duula ama meel buu ka booda ama waxbuu soo jabiya ama halkuu ka dhaca ama waxbuu duqeeya ama kanuu kareeya waxaasba baabkaasa iska badan moogtahay marka waxay kuleeyihiin weli waa jiraa laakiin haddii ilaahay weli uu jiro weligiisa haddayna culummadu ayna awliye ahayn dee ilahay weliba male wey marka ilahay weli waa leeyahay wahum alculamaau wayruhum iyo waxay soo raaco waqaala alimaamu alxaafidu abulqaasim ibnu casaakir raximah llah imaamka jaliilka ah iclam yaa akhii buu yidhi waa muqadimada kitaabkiisa kitaabka waxaa la yidhaahaa tabyiinu kadib lmuftari cala alimaami abilxasani alashcari qolooyin imaamka jaliilka ah alimaam abilxasan alashcari baa been ka abuuray oo ku been abuurtay oo caqaa-idiisa waxun ka sheegay oo dhibaatooyin u geystay marka imaamkan jaliilka abulqasim ibn cashaker kitaab buu alifay layihaha tabyiinu kadib lmuftariin fi nusiba ila alimaami abilxasan alashcari marka kitaabka isaga ah wuxuu ku yiri muqadimadiisa iclam yaa akhi walaalkaygan kitaabkaygan akrinayow ogow wafaqana allahu waiyaaka limardaatihi ridihiisa ani adiga allahna waafajiye wajacalnaa miman yakshaahu wayataqiihi xaqa tuqaatihi kuwa isaga ka baqaya hanaga dhiga xaqa tuqaatihi uga baqaye ogow ana luxuuma alculamaai culumada luxuumtoodu masmuumatun inay tahay hilibka culummadu inuu masmuum yahay oo sun leeyahay oo qofka isku taabta uu ku talax eber noqonayo baaba-ayo ogow wa caadatullaahi caadada ilaahay sunnadiisa weeye tacaalaa kun ahay rabbigay fii hadki astaari muntaqasihimna macluuma qofka iyaga intiqaada ee bimacnaa hoos dhiga wax ka sheega in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu fadeexaynayo oo uu baabi-inayo waa caado sunnada ilaahay ka mid ah waana man atlaqa lisaanahu fi lculamaai bithalbi ninka carabkiisa culimmada yacni kusii daaya oo carabkiisa culimmada ku fidiya oo xumaatadooda bithalbi inuu wax ka sheego oo tanqiisiyo carabkiisa kusii daaya ibtalaahu llahu ilaahay wuxuu ku baleeyaa qabla mowtihi intuusan dhiman bimowti lqalbi ilahay baa qalbiga marka horeba ka dilaba intuusan dhimanin baa ilaahay qalbigiisa dilaa famayit lqalbi buu noqonayaa falyaxdar ladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum ha digtoonaadaan kuwa amarka ilaahay khilaafaya maa amarka nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ah in culummada la tawqiiriyo la ijlaaliyo an tusiibahum fitna inay asiibto waa mowtu qalbigaasi aw yusiibahum cadaabun aliim hadalkaas oo hadal jaliil ah oo cadiim ah oo imaam ibn casaakiriin waqti aan uga baahi badannahay lama joogo ayaan qabaa zamankan oo ma garanaysaa yani ixtiraamkii iyo taqdiirkii muslimiinta ka dhexaysayba iska naaqusay caamatan wa khaasatan ijlaalkii iyo taqdiirkii culimmadu ay lahayd dad badan ay meele kaga dhaceen oo xataa dadii ay diin ka dhigteen culimo un wax laga sheego oo nin caalima un la intiqaaso oo kana kaduu yahay iyo kin yahay iyo kii yahay diinba la moodo waxaasaa u yaalla cuquubaadkaasaa u yaala oo ilaahay subxaanahu wa watacaala ilaahay ma daynayo ilaahay waa soo dedejinaya caqaabtooda luxuum lculamaana waa masmuuma ilaahay caadadiisii sunnadiisana waxaa weeye inuu ilaahay fadixeeyo intay adduunyada ay joogaan intaan aakhiraba la gaarin qalbigoodana uu dilo intaysan dhimanin marka in la iska ilaaliyo oo inta la yska dhowrayo la yska dhowro adal muslimiin oo dhan caamatan khaasatan dadka ilaahay uu ikraamay yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat marka allahna waafajiyo albaab alraabicu fi aadaabi mucalimi alqur'ani wa mutacalimihi waqtiga idinkaa noo hayo ii sheegi doona markii la gaaro nusu saaci la qabtay hada albaabu maca albaabayni bacdahu maqsuud lkitaabi wahuwa طawiilu muntashiru wa ana ushiiru ila maqaasidihi وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل xفظه وضبطه إن شhاء الله تعالى baabkani waa baabka أفraad waxaana uu imaamku u baabeeyey mucalimi الqur'an aadaabta laga doonayo ninka dadka qur-aanka baraya oo mutacalimihi kan baranaya labadaba aadaab baa laga rabaa gaara marka mualifku wuxuu yihi imaamkan baabkan iyo labada baabay ku xigta waa ujeedada kitaabka loo alifayba waana baab muntashiroo aada u dheer aniguna saan idin ballanqaaday waan koobayaa waana ushiiru ilaa maqaasidihi yani waan tilmaamaya maqaasidiisa umaan tilmaamaya xaalata kownihi mukhtasaratan iyadoo kooban fi fusuul fusuul fasliyaal kala duwan liyashula xifduhu si loo xifdiyo wa dabtuhu si ay u sahlanaato xifdigiisa iyo dabdigiisa qabashadiisa yani in sha allahu tacala faslu fi ikhlaasi lmuqrii wlqaari fasalkan wuxuu fasli u yahay ikhlaaska laga doonaya muqria ah, qur-aanka baraya dadka iyo qaariga kan aqrinaya muqria ah waa dadka kan qur-aanka bara wey qaarigana waa kan baranaya ama mutacalimka ah. waa mutacalimkii iyo mucalimkii iyo mutacalimkii wey awalu maa yanbagii lilmuqrii wlqaarii waxa ugu horeeya ee laga doonayo ee u haboon weeye awalu maa yanbagii waxa ugu haboon ugu wey ugu horeeya an yaqsida bidalika wajha allahi tacaala qur-aanka uu dadka barayo ama uu baranayo inuu wajhiga ilaahay uun ku dalbo ay ridihiisa subxaanahu watacaala ilahay nuraa ka laali noqdo qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina xunafaa wayuqiimu salaa wayu'tu zakata wadalika diin qayima dalika kaasi diin qayima diin lmilati lmustaqiima milada mustaqiimka ah ee toosan inteeda wey ilaahay adoomadiisa waxaa maray ikhlaas wa fi صaxiixayn can rasuuli اllahi salى اllahu alayh waslama inama alacmaalu acmaali bniyaati bay ahaatay acmaashu waa biniyaat waxaa ilaahay uu ku kala soocayo ee uu ku kala aqbalayo ee uu ku kala weyneynayo ee ku kala yaraynayo waa bixasbi niyaat qof walba niyadiisu ay tahay wa inamaa in kale mahe likulli imri'in maa nawa nin walbaba wuxuu niyeystay buu leeyahay wahada alxadiid xadiidkan isaga ahee dadkao dhan ay yaqaanaan muslimiinta inta badan waa min usuuli lislaam islaamka usuushiisa ugu waaweyn buu ku jira warawaynaa can ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaan kasoo rawinay qaala wuxuu yihi inamaa yaxfadu rajulu calaa qadri niyatihi wa can gayrihi inamaa yucطa annaasu calaa qadri niyatihim inamaa yaxfadu rajulu calaa qadri niyatihi man kalama yaxfadhu rajulu ninku wuxuu qur-aanka xifdinayaa ama cilmiga uu xifdinayaa calaa qadri niyatihi niyadiisa inta ay tahay bimacnaa bimaa cindahu min alikhlaas baa ilaahay waafajinaya oo siinayaa oo u sahlaya xifdiga qur-aanka iyo xifdiga yani cilmiga kale wa can gayrihina waxaan ka soo inamaa yucطa annaasu calaa qadri niyaatihim dadka waxaa la siiyaa laysa calaa qadri ijtihaadihim dadaalkooda ma ah say u kala maal badan yihiin ma ah say u kala fahmo badan yihiin ma ah wa inamaa calaa qadri niyaatihim niyadooda say u kala wanaagsantah taasaa waxay ku tusinaysaa marmarka qaarkiis yani hadda maalan kutub badan baa dadkii zamankii imaamkan jaliilka ah ay alifeen imaam nawowi kutub badan oo kutubtiisa oo kale alaalifay ilaahay subxaana watacaala yani kitaabka riyaad saalixiinka qabuulka uu yeelay iyo cadaha uu ilaahay siiyey ma siinin kutub badan oo lamida rag badan baa alifay qiraacaadka sida imaamu shaaibi rag badan baa alifay ilaahay ma siinin siduu wuxuu ilaahay siiyey imaamu shaaibiga muuna siinin marka inamaa yucطa annaasu calaa qadri niyaatihim waxaan umalayn halkaasaan ku joojinaynaa baabka awalkiisa halkaa inoo joogo xadiidkaas yucta annaasu calaa qadri niyaatihim inta darsiga kale aan ka gaarayno berita mia ah insha allah ya intaa bal marka niyadda saan u hagaajin lahayn aan kasoo shaqeyna insha allah nin walbow niyadda aad ku iman iyo niyadda aada wax ku dooni iyo waxaad doonayso iyo maqsuudkaaga iyo ujeedadaada bal intaa kasoo shaqey waxa le niyadda wanaageeda inay niyadaadu ay wanaagsanaato ikhlaas si aad ku hesho waxaa le shaqada aada gelayso intaadan gudagelin horta bal niyadaada baan maxaad u jeedaa inta aad ku dhex jirtana haka shaydaanka haka yani eh, haka qafloona bimacnaa hawdayma la-anin ogow ah, is ilaali waayo inta aad shaqada ku jirto markaad dhammaysana istikfaar ku dar haddaad doonayso camal khaalis ilahay inuu u tago kow intaadan gelin kitaab baa timid waa soo fariisatay meesha soo qasaday waqtigaaga waa timid alka soo fariisatay soo ma maxaad rabtaa ujeedadaadu maxay tahy ujeedadaada ugu weyn ha noqoto rida allah ilahu in adiga raali noqoto meeshaas laysu imanaayo wax la aqrinayo wax laysu imanayo ilahay inuu raali noqdo subaa inuu kaa raali noqdo majaalistani waxaa ka mid tahay majaalista ilahi subxaana watacaala uu nagu ballan inuu dambi dhaaf ku bixinayo inuu ma garanaysaa oo khayr badan uu kuu siinay in ujeedadaadu ay taa ay noqoto inaad gaadho ma aha shardi inaad wax badan kororsato keliya badanaa in badan oon wax badan iyagu fahmin oo laakiin ilaahay darajaad badan uu siiyey inamaa yucta annaasu calaa qadri niyati inta marka aad shaqada aadan bilaabin qalbigaaga baar baa layi markaad gudagasho shaqadiina iska ilaali shaydaanka marar badan marka hore ikhlaas isagoo jiray oo ilahay darti aad u samaysay ayaa dhexdu kaa kaa dhufsanaya ninkii ilan dhexdu kaa hari marka hore wuxuu kugu isugu kaadayi inuu ikhlaaska ku garab mariyo hadduu kaa xaal waayo marka aad gudagasho ku dayn maayo waxba kuu soo diri wax kale bal ninkan istus bal kan dadku ha ku ammaanaan wax ku yalahaan balaayo kale kusoo dhexgelinaya iska ilaali marka ka fejignow markay hawshu dhammaatana istikfaar la imo waxaa tiraa ilaahay wax kastoon sameeyo ikhlaas kaamila ah anugu lama iman karo ee adiga uun karaman min cindig iina dembi dhaaf wixii iga dhacay camalkanna iga aqba towfiiqda allahna waafajiyo subxaanaka allahuma wabixamdik nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka sala allahu calaa sayidina muxamed اللهم اكرمنا ولا تهنا